بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله المسألة الرابعة baabkii labaad mas'aladii ugu dambeeyday xukmu اlmarfuuci bacda aljaari wاlmajruur fi اlmawaadic الsaabiqa meelihii aan soo marnay jaaru majruurka dhaca haddii uu ka dib dhaco isim marfuucah isimkaas marfuuca ah xugunkiisa ayuu ku saabsan yahay meelaha aan soo marnay oo ah jaaru majruurku hadduu noqdo sifa limawsuufin ama uu noqdo sila limawsuulin ama uu noqdo khabar lidii khabarin ama uu noqdo xaal lidii xaalin intaas asagoo dhacay ayaa isim marfuuca ah uu kadib dhacay isimkaas marfuuca ah ee ka dambeeya jaaru majruurka mawaadicdaas dhacday xukunkiisa yajuusu fi ljaari wاlmajruur jaaru majruurka waxaa ku bannaan xayثu waqaca hadduu dhaco fii haadihi اlmawaadic alarbaca mawaadicdan ama meelahan afarta ah hadduu dhaco waxaa ku bannaan mawaadicdaas afarta ah oo ah sifa aw silatan hadduu noqdo aw khabaran hadduu noqdo aw xaalan hadduu noqdo waxayثu waqaca bacda nafyin aw istifhaamin iyo haddii uu nafyi ama istifhaam ka bacdigiis uu noqdo waxaa ku bannaan an yarfac alfaacila an yarfaca alfaacila waa yajuusudaas faacilkeedii yajuusu waxaa ku bannaan fi ljaari wاlmajruuri waxaa ku bannaan an yarfaca alfaacila inuu faacilka rafciyo ayaa ku bannaan waa goorma xayثu waqaca fii hadihi اlmawaadic alarbaca wa xayثu waqaca bacda nafyin aw istifhaam jaaru majruurkii mawaadicda aan soo marnay dhacay ama bacda nafyin dhacay ama bacda istifhaamin dhacay jaaru majruurkaas isimka marfuuca ah ee ka dambeeya waxaa ku bannaan inuu noqdo faacil oo yuu faacil u noqonaa jaaru majruurka laftigiisa jaaru majruurkii baa marka wuxuu qaadanaa faacil laakiin waa inuu dhaco almawaadic allatii dakarnaaha lictimaadi calaa daalika kuwaas aan soo sheegnay ayuu cuskanaa jaaru majruurkii lictimaadihi calىa dalika waa tacliilu lirafcihi اlfaacil oo se faacil ku rafciyey haddii wuxuu ictimaaday mawaadicdaas taquul waxaa leedahay marartu birajulin waxaan soo maray nin ninkaasoo fi daari abuuhu fi daari waa jaaru majruur waana sifatun lirajulin ilan waa jaaru majruur dhacay bacda nakiratin maxda waa in marka laga dhigo maxay sifo jaaru majruurkii sifada ahaa maanta waxaa ka dambeeya isim marfuuca oo ah abuuhu abuuhudaas waxaa kuugu bannaan inaad ka dhigto faacil oo jaaru majruurkani uu leeyahay wuxuuna ictimaaday jaaru majruurkani maxay mawsuufka marartu birajulin baan soo maray rajulkaasoo fi daari abuuhu aabbihiis guriga uu ku dhex sugan yahay uu ku dhex jiro falaka ay fayajuusu laka adiga waxaa kuu bannaan fii abuuhu wajhaani laba wajha kugu bannaan axaduhuma wuxuu yahay an tuqadirahu abkii faacilan faacil inaad ka dhigto biljaari wاlmajruur oo jaaru majruurka uu rafciyey wa huwa jaaru majruurkaasna fi daari waaye oo see ku rafciyey liniyaabatihi maxaa yeelay jaaru majruurkaas wuxuu naa'ib ka yahay can istaqara ayuu naa'ib ka yahay oo ficil ah ow mustaqirin oo isim faacil ah maxduufan xal uu yahay ficilkaas ayuu naa'ib ka yahay ama isimkaas faacil ayuu naa'ib ka yahay hadduu ficil yahana de faacil uu baahan yahay hadduu ism faacil yahana sidoo kale faacil u baahan yahay tan marka waxaa laga dhigayaa markaas faacilkiisii jaaru majruurka haddaba meeshan yaallaahi abuuhu faaciluu ka dhiganaa liannahu naa'ibun can istaqara aw mustaqir niyaabadaasuu marka ku rafciyey faacilka isaga ka dambeeya wa haada alwajhu wejigan oo ah isimka marfuuc ah in faacil laga dhigo oo jaaru majruurku faacil ahaan uu qaato huwa araajixu cinda alxudaaq isaga ayaa raajix ah nimanka ku xeel dheeraaday aqoonta naxwaha agtooda xeeldheerayaasha oo min annaxwiyiin ka bni maalik wa xujatuhu ibnu maalik xujadiisu waxay tahay anna alasla asalka cadamu اtaqdiimi waاta'khiir qolada soo socotaa waxay dhihi doonaan marartu birajulin fi اdaari abuuhu isimkaas marfuuca ah faacil ma ahee waa mubtadaءun muؤahar fi daarina waa khabaru muqadam saasay dhihi doonaan marka wuxuu leeyahay alaslu cadamu الtaqdiimi waالtaأkhiir kanna waa muqadam kanna waa muahar maxaa loo leeyahy maye sidoodii ay ku joogaan fi daarina waa jaaru majruur abuudaasna faacila looga dhiga u leeyahay wاlwajه الثaanina wuxuu yahy an tuqadirahu laakiin inay ku bannaan tahay layskuma haystee tarjiixa laysku haystaa si fiicana loo fahmayaa in laga dhigi karo mubtada mu'ahara abuuhudi fi daarina khabar muqadama laga dhigi karo ibnu maalik laftigiis waa qabaa laakiin yaa raajixsan waayo waxa laysku hayaa wاlwجه الثaanي an tuqadirahu ay abuuhu inaad ka dhigto mubtadaءa muؤaharan وتqadira الjaara والmajruura jaari majruurkiina wa huwa fi daari waaye khabara muqadaman khabar muqadama ka dhigto wاljumlaةu jumladii oo min almubtada'i wاlkhabari jumladii mubtada'a iyo khabar ka koobnaydna صifatan lirajul inaad ka dhigto marartu birajulin baan soo maray rajulkaasoo abuuhu aabbihiis fi daari guriga dhexdiisa uu ku sugan yahay waraabitu baynahumaa jumladaas oo nactiga ahna raabidka ku xidhaaya mancuudka alhaau min abuuhu wa haada oo abuuhu ku jirta wakadaa taquulu fi silati wاlkhabri wاlxaal siladii iyo khabarkii iyo xaalkiina waa la mid waxaan hore usoo sheegnay jaaru majruurka mawaadicdaas afarta ah haddii uu dhaco in la yidhaahdo addarfu almustaqaru adarfu lmustaqaruna waxaa laga wadaa waa darafkii faacilku asaga dhexdiisa oo ku sugnaa faacilkaasoo uu lahaa istaqarada maxduufka ah ama mustaqirka maxduufka ah uu lahaa markii istaqara la xadfay ama mustaqir la xadfay ayaa faacilkii ama damiirkii uu ka soo wareegay jaaru majruurkan u soo wareegay soo ma ahayn isim marfuuca maanta hadduu ka dambeeyo wax marka u asturan ma jiraan ilan laba faacil qaada maayeen wa taquulu waxaa leedahay fi lwaaqici bacda anafyi waalistifhaam nafyiga istifhaamka ka bacdigiis waxaa leedahay maa fi daari axadun guriga dhexdiisa axad ma ahaanin waa nafyigii istifhaamkiina waa hal fi daari axadun guriga dhexdiisa qof miyaa ku jira maa waa xarfu nafyin fi اdaari waa jaaru majruur axaduna waxaa laga dhigaa faacilkeediaa laga dhigaa jaaru majruurkaasna wuxuu ku tacaluqaa maxay istaqara oo maxduuf ah whal fi daari axadun guriga dhexdiisa qof miyaa ku sugan falaka fii axadun waxaa kuugu bannaan alwajahaani labadii waji oo aan soo marnay oo ah in faacil laga dhigo iyo in laga dhigo mubtada muakhar ah qaala allahu tacaala allah baa wuxuu yidhi afillaahi shakun waxdaaniyada ilaahay miyaa shaki ku jira falaka fii shakun waxaa kuugu sugan oo kuugu bannaan alwajaani labadii wej oo ah in laga dhigo mubtada mu'akhar ah ama aa ka dhigto faacil oo aa faacil uga dhigto jaar majruurka oo muxuu ictimaaday istifhaamka inkaariga ah ee ka horeeya waxaka ابن hishaam alkhadraawi can ilakhariin wuxuu ka soo wariyey ibnu hishaam alkhadraawi nuxaadda badankooda ana almarfuuca bacda aljaari wاlmajruur wuxuu ka soo wariyey isimka marfuuca ah ee jaarumajruurka kadib kiis dhaca mawaadicda aan soo sheegnayna uu dhaca jaarumajruurkaasi yajibu an yakuuna faacilan waxay yidhahdeen waxaan faacil ahayn ba lagama dhigi karo waxaa waajib ah inuu faacil noqdo ninkaasaa ayaa soo wariyey nuxaadda badankooda ka soo wariyey وأجاaز الكوuفiyuuna والأkفش rafcahumaa kuufiyiinta iyo akfash waxay banneeyeen rafcahumaa ay iljaari wاlmajruur waxay banneeyeen jaaru majruurka rafcintiisa alfaacila uu rafciyo fii gayri hadihi اlmawaadic mawaadicda aan soo sheegnay kayrkeed hadda waxaan ka hadlayna waxay ahaayeen jaaru majruurku haddii uu dhaco sifa aw sila aw xaal aw khabar aw bacda nafyin aw bacda istifhaamin isim marfuucana uu ka dambeeyo soo ma ahayn isimkaas marfuuca waxaa ku bannaanayd laba weji mawaadicdaas lixda ah ayadoo jaaru majruurku uusan dhicin ayuu faacil qaada karaa ayaa laga soo wariyey kuufiyiinta iyo akhfash waajaaza alkuufiyuuna waalakfash waxay banneeyeen rafcahumaa jaaru majruurka ay iljaari waalmajruur jaaru majruurka alfaacila faacilka inay rafciyaan fii kayri hadi اlmawaadic asitta aydan lagu laabay naxu fi daari zaydun guriga dhexdiisa waxaa ku sugan zayd jaaru majruurkan mawaadicdii aan soo sheegnay ma uusan dhicin soo maaha fazaydun cindahum yajuusu waxaa bannaan an yakuuna faacilan faacil inuu noqdo wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna mubtada'an muahar mubtada' muahar inuu noqdana waa bannaan tahay jaaru majruurkan haddaba fi daari zaydun waxaa lagama maarmaahda inuu ictimaad haysto khabar hadduu noqona waa inuu ictimaad haysto oo tusaale ahaan uu ka horeeyo nafyi ama istifhaam maanta nafyina kama horeeyo istifhaamna kama horeeyo ayadoo ictimaadkaas uusan haysan bay waxay banneeyeen inuu rafcin karo faacil waxay kaloo ku banneeyeen isimkaas marfuuc ah inuu noqon karo mubtadaun mu'ahar inuu mubtada mu'ahar uu noqon karo waa lagu waafaqsan yahay bal ee eh, waxay leeyihiin basriyiinta agsarkoodu laa yajuusu ilaa haada alwajhu waxaan wejigaas ahayn ma bannaana inuu faacil noqon karo laakiin kuufiyiintii akhfashaa qaba isagoo ictimaadna haddaan haysan fazaydun cindahum yajuuzu waxaa bannaan sida ay kuufiyiintii akhfash qabaan an yakuuna faacilan wayajuuzu waxaa bannaan an yakuuna mubtada'an mu'aharan inuu mubtada mu'aharan noqdo waاljaaru wاlmajruuru khabaruhu jaaru majruurka horena inuu khabar noqdo وأwjaba الbصriyuuna basriyiintu waxay waajibiyeen kayr الأkfash marka laga reebo ibtidaa'iyatahu zayd mubtada'nimadiisa ayay waajibiyeen oo waxay yidhahdeen waxaa waajiba inuu noqdo mubtada faacil inuu noqdona ma bannaana sababto ah ictimaadkiiya maqan masaladaanu marka waxay ka dhowdahay masaladii camalfalka isimka faacil markuu qaadanaa faacil iyo isimka mafcuul marka uu qaadanaa naa'ibulfaacil kuufiyiintu uma shardi jirin ictimaad laakiin basriyiintu waxay u shardi jireen maxay ictimaad inuu haysto tiyay la mid tahay tambiih buu yidhi jamiicu maa dakarnaahu fi ljaari wاlmajruur waxa aan soo sheegnay oo dhan oo jaarmajruurkaan ka soo sheegnay min annahu laabudda oo ah inay lagama maarmaan tahay min tacalluqii jaarumajruurkii bilficli inuu ku tacalluqo oo bimaa fii macnaahu ama ficil wax ku macno ah inuu ku tacalluqo wa min kownihi sifatan linakirati اlmaxda iyo jaaru jaarumajruurku haddii uu nakiro maxdaa dabadeed dhaco inuu sifo noqona waxaalan bacda almacrifati almaxda iyo inuu xaal noqona haddii macrifo maxdaa dabadeed uu dhaco wa muxtamilan lilwasfiyati waalxaaliyati bacda hayri almaxdi minhumaa nakiro khayru maxda ah iyo macrifo khayru maxda ah ka bacdi haddii jaaru majruurku uu dhaco inuu ixtimaalo wasfinimo iyo xaalinimo iyo wagayri daalika intaas wixii dhaafsiisanba wayri daalika marka maxaa soo hoosgelaa masaladii hadda aan ka soo hadlaynay oo ah isim marfuuca dabadeed hadduu dhaco tusaale ahaan haabitun waxaas aan soo sheegnay oo dhan wuxuu u sugan yahay lidarfi darafkii darafku uula jeedo darfu zamaankii ama darfu makaankii jamiicu maa dakarnaahu waa mubtada haabituna waa khabarkii jamiicu maa dakarnaahu fi ljaari wاlmajruuri haabitun wuxuu u sugan yahay lidarfi buu u sugan yahay falaa budda waxaa lagama maarmaan haddaba min tacaluqihi darafki inuu ku tacalluqo bificlin zamaaniyan kaana darfu darfku ama ha aado darf zamaan ow makaaniyan ama darf makaan ha aado laabudda min tacalluqihi biاlficli ow bima fii macnah faalawalu midka hore oo darfu zamaanka ah naxwu wajaa'uu abaahum way u yimaadeen aabbahood yacquub ahaa cishaa'an fiidkii ayay u yimaadeen yabkuuna ayagoo ooyaa cishaa'an waa darfu zamaan waxaa lagama maarmaanaya inuu ku tacalluqo ficil oo muxuu ku tacalluqaa jaa'u facishaa'an darfu zamaanin mutacalliqun wuxuuna ku tacalluqaa bijaa'u darafka zamaanna waxaa macluum ah nasbinta darafnimo lagu nasbinaa inay muطlaqan ay ahayd laakiin darafka makaan darafnimo in lagu nasbiyo waxay ka suuro gelayday hadduu mubham noqdo mubhamkaasoo ay soo hosgelayday saddex shay oo kale ah haddii uu noqdo asmaaء اljihaad asit iyo haddii uu noqdo asmaaء اlmaqaadiir iyo haddii uu noqdo maa kaana mushtaqan min masdari caamilihi darafka makaan marka saddexdaas mid ka mid waa inuu noqdo waالثaanي kan labaadna naxو aw iطraxuuhu arضan ama meel dhulka ka mida un ku tuura meel ku rida faarضan darfu makaanin mutacalliqun waa darfu makaan wuxuuna ku tacalluqaa biطraxuuhu oo ficil ah wainamaa nusibat calى الdarfiyati ardan darafnimo waxaa loogu nasbiyey waa daraf makaan saddexdii qaybood oo aan soo sheegnay mid ka mida ah waa inay gasho soo maaha haddaba darafnimo maxaa loogu nasbiyey liibhaamiha maxaa yeelay mubhamkay ka mid tahay min xaydu kownuhaa maxaa yeelay waa inay tahay mankuuratan waa inay nakiro tahay majhuulatan oo aan la aqoonin mubhamnimada halshaasi marka dhulka qayb uun ka mid ah waxay ka agdhow marka asmaaء اljihaad asit aw bimacnaa ficlin ama ficil wax ku macnaa waa in darafkii ku tacalluqo faالzamaaniyu naxu zayd mubakiru yowma اljumuca zayd maalinta jumcada ah waa mid kalahaa yowma اljumucati oo darfu zamaana wuxuu ku tacalluqaa mubakirun oo isim faacil ah wاlmakaaniyu naxwu zaydu jaalisu amaama اlkhaiib zayd khatiibka hortiisa waa mid fadhiya amaama alkhatiibi oo ah darfu makaan wuxuu ku tacalluqaa jaalis oo ah isim faacil darafkan makaanna darafnimada waxaa loogu nasbiyey haddii wuxuu ka mid yahay asmaaء اljihaad asit fadarfaani labada daraf oo yowma اljumucati iyo amaama alkhatiiba mutacalliqaani bismi اlfaacil isimka faacil bay ku tacalluqaayeen kan horena waa mubakir kan labaadna waa jaalis lima fiihi maxaa yeeley waxaa ku sugan min macna alficli ilan jaalis yejlisu buu ku macno yahay mubakirna yubakiru ayuu ku macno yahay wa mihaalu wuquucihi ay darfi darafka dhicitaankiisa wa mihaalu wuquucihi ay darfi اlmakaani darafka makaan dhicitaankiisa ama ahaanshihiisa sifatan uu noqdo bacda nakirati اlmaxdati marartu biطaa'irin waxaan soo maray shimbir shimbirkaasoo fowqa gusnin fa fowqa gusnin sifaة liطaa'ir wa mihaalu wuquucihi darfkaas marka xagee ku tacalluqah istaqara ama mustaqir wa mihaalu wuquucihi xaala bacda almacrifati اlmaxda ra'aytu اlhilaala waxaan arkay bishii marka bishu ay dhalan ayaa hilaal la yihahdaa bayna asaxaabi xaal hilaalkaasi uu ku sugan yahay fa bayna asaxaabi xaalu min alhilaal baynadaas oo darafka makaan ah waxaa laga xaalaynaa alhilaal oo macrifo ah waa daraf dhacay macrifo maxda a dabadeed waa in la xaaleeya marka wa mihaalu wuquucihi muxtamilan lahuma ay lilwasfiyati wاlxaaliyati darafkii oo labadaba ixtimaala bacda gayri اlmaxdi isagoo hayru maxda uu ka horeeyo yucjibuni الthamaru biاlmuhallaثati aلthamar saddex dhibcood waa inay leedahay yani waa in ta la akriyo wuxuu diidaa inaad ta ka dhigto oo tiraahdo yucjibunii aلtamru saasa dhihin yucjibuni الhamaru waxaan la dhacsanahay midhaha fowqa alaqsaani amarkaasoo fowqa alaqsaani haddaa doontana fowqa alaqsaani xaal u ahaaday laamaha midhaha ka sarreeya ayaan la dhacsanahay wa ra'aytu waxaan arkay hamaratan bilmuhallaثati yaanicatan yaanicatan marka waa in laga dhigo sifo fowqa ghusni darafkaasa la rabaa waa daraf dhacay nakira mawsuufa ka bacdigeed labadiiba waa ku bannaantahay kii horena wuxuu ahaa daraf dhacay macrifo hayru maxda ah ilan aljinsiyaha gashee fafowqa fi lmihaalayni yaxtamilu اlwasfiyata walxaaliyata ama alأwalu midka hore oo ah yucjibuni الhamaru fowqa alaqsaan soo maaha fowqa alaqsaankaas faliannahu waqaca bacda almucarafi maxaa yeele wuxuu dhacay midkii lagu tacriifiyey bialiljinsiyati ashii jinsiyada ahayd wa huwa qariibnu min annakira nakiradu kaga dhow yahay fain raacayta macnaahu haddii macnihiisa aa fiirido ilan hal shay ku dhici mayn soo ma ahayn waa shaa'ic fii jinsihi jacalta darfa waxa ka dhigay sifatan lahu waa in raacayta lafdahu haddaad ilaalido oo aad milicsato lafdigiisana jacaltahu xaalan min waa ka xaalayne ile waa macrife ama aلثaani faliannahu waqaca midka labaad oo ah ra'aytu hamaratan yaanicatan fowqa gusnin faliأnnahu waqaca wuxuu dhacay bacda الnakirati اlmawصuufati nakiradii lagu sifeeyey biyaanicatan wاlmunakaru اlmawصuufu nakirada la sifeeyey qariibu min almacrifati macrifadu ka dhow yahay fain lam taktafi bisifati sifada hor haddaadan ku kaaftoomin jacalta darfa waxaa ka dhigay sifatan ثaaniya sifa labaad wain iktafayta biha mid hor haddaad ku kaaftoontana jacaltahu darafkii xaala min الnakirati اlmawصuufa xaala uga dhigay wa mihaalu wuquucihi khabaran isagoo khabar dhacay darafkii naxو الrakbu asfala minkum arakbu marka waa mubtada asfaladaasna waa daraf makaan waxaa laga dhigaa khabar fii qiraa'ati sabca sida qura'ada sabcada ay u akhriyeen asfala oo binnasbi ah qura'ada sabcada waa kuwee naafic wabni kahiir wabni caamir wa abi camr wa caasim wa xamza wاlkisaa'i oo maxay akhriyeen binasbi asfala maa waraa'a sabca marka waxaa jirta qiraa'o oo rafcinaya warakbu asfalu minkum marka khabar caadihay noqonaya daraf marka laga dhigi maayo binasbi asfala faasfala darfu makaanin khabaru can الrakbi wa mihaalu wuquucihi asagoo noqday silatan waman cindahu ay aladiina cindahu allaah malaa'igta agtiisa ahaatay laa yastakbiruun isma kibriyaan waay waa man ay aladiin kuwa cindahu agtiisa ku sugan allah oo malaa'igta laa yastakbiruuna can cibaadatihi faman bifatxi اlmiimi ismu mawsuulin wa cindahuna waa darfu makaan silatuhaa waa siladeeda waxaa laga maarmaanaya in lagu tacallujiya markaas istaqara oo keliya wa mihaalu rafci اfaacil الظaahir asagoo faacil daahira rafcinaya zaydu cindahu maalun zayd agtiisa waxaa ahaaday maal famaalun faacilu cindahu cindahudaas baa faacil looga dhigaa liannahu اctamada calىa mukhbarin canhu maxaa yaele mukhbaru canhu buu cuskaday hada huwa araajix wayajuuz waxaa bannaan taqdiiruhumaa ayidarfi darafka iyo wاlmarfuuci bacdahu marfuuca siga ka dambeeya mubtadaan muahara inaad ka dhigto khabaran muqadaman waxaa kaloo kuu furan zayd inaad ka dhigto mubtada awal cindahuna khabaru muqadam maaluna mubtadaءu haani muahar jumladan haddaba cindahu maalun waxay noqonaya jumla suqraa ilan waa jumlo khabar u noqotay zaydka hore zaydun cindahu maalun oo wada socotana waxay noqonaya jumla kubraa taasna waa ka dhigi kartaa waljumlaةu khabaru zayd jumladaas oo cindahu maalun ahna zayd khabar a uga dhigto waraabitu baynahuma alhaau min cindahu wakada alxukmu waxaa la mida haddii xukunku waa sidaas idaa waqaca hadduu dhaco bacda nafyin aw istifhaami naxw cindaka zaydun zayd miya agtaada ahaatay miya agtaada ahaaday wamaa cindaka zayd zayd agtaada ma ahanin fayaatii fii zaydin waxaa ku imaana wajhaani laba weji oo ah inaad ka dhigto faacil iyo inaad ka dhigto mubtada muakhara wayaatii fii naxwi cindaka zaydun almadhabaani labadii madhab waa markii uusan haysanin ictimaadkii almutaqadimaani fiima idaa lam yactamid idarfu hadduusan ictimaadin calaa shayin waxba uusan ictimaadin wawaqaca bacdahu marfuuc isim marfuucana dabadiisuu dhaco famadhabu lbasriyiina wuxuu yahy ila alakfash wujuuba rafci cala alibtidaa inay waajibnimo ay tahay mubtada in laga dhigo saasay qabaan wadarfu darfkuna khabarun muqadam khabar muqadam inuu yahay zaydna uu yahay mubtada muakhar wamadhabu lkuufiyiina walakfash kuufiyiinta iyo akhfash oo basriyiinta ka mid ahna waxay qabaan jawaasu rafcihi cala alfaacili laba wadaba inay ku bannaan tahay zaydun haddaad doonto faacilaa ka dhiganee haddaad doontana waxay le mubtada mu'ahar waa ka dhigan kartaa liannahum laa yashtarituuna اlictimaad maxaa ictimaad ma shardiyaan wallahu aclam